بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii shan iyo tobnaad ee ka mida min kitaabi sifati salaati الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam intaynan faa'iidadii saddexaad dhammaystirkeeda aanan u gudbin mise labaad bay ahayd labaad dhammaystirkeeda aanan u gudbin ee faa'ida aluulaa gebagabadeedii waindaafa ilaa dalika mima lahu min almushabbahi min alxisati alatii lam taxsul ligayrihi fadahara bihada min fadlihi wa sharafihi calaa ibraahima wacalaa kulli min aalihi wa fiihim annabiyuun waindaafa ilaa dalika mima lahu asalka jalaa lafaam fii fadli salaati calaa khayri اlanaam maabaa ku jirta mimaa baan halkaa dhigan wandaafa ilaa daalika maa lahu mimaaba hadda idiin dhigan baan u malay maa lahu baa usuusha badankeed ku jirta kitaabka dadaabacan ee weynna ku qoran taasi waa baraarujinta labaad wasaarad hadihi salaatu salaadan waxay noqotay daalata mid tusaysa calaa hada tafdiil fadliga dheeraadkee nabigu ummadda uu dheeryahay iyo uunka wa taabicatan lahu mid raacsanna way noqotay yacni mar salaadu waxay ku tusaysaa fadliga nebi maxamed ummadda iyo uunka uu dheer yahay iyo khalaa'iqda marna iyadaa taabica ah oo fadligaa matbuuca ah, fadligaa iyada dhalahaya iyadaana farac noqonaysa oo markaasi salaaddu waxay ka turjumaysaa oy raacaysaa daba joogtaa fadliga dheeraadka ilahay rasuulka uu sheegay wahiya salaaddii min muujibaatihi wa muqtadayaatihi baan marka hore shalay maraan umalaynaya mise labada ism faacil ism mafcuulba waan bannaynay laakiin hadda waxaa muuqanaysa in laga dhigo ism mafcuul maadaama taabica la wa hiya salaadii min muujabaatihi fadliga iyo tafdiilka nabigu u leeyahay waxyaabaha uu keenayay ka tahay ayadaa faracoo dhalanaysa waxaan dhalinhaya fadliga fadliga dheeraadka nabigu uu leeyahay ayaa keena amaraadka ka dhasho wey wa muqtadayaatihi iyo wixii ka dhalanhaya fadliga nabi maxamed ummadda uu dheeryahay iyo khalaa'iqdo dhanba iyadaa tamar waa ka dhaato waa taabica wey markaa matbuuc ma ah macnaha tambiiha saddexaad ee muuqanaya waxaa weeye shaekhulislaam ibnu teymiye iyo khayrkii iyo ibnu qayim iyo aad bay qadiyadan isku shabahidda lagu shabahay nebi maxamed salligiisii iyo salaadiisii lagu shabahay ibraahim iyo aalkiisii aad baa layskugu dhibay aniga shakhsiyan ima muuqato isku dhibkaas waa shalayna waa anigii baraarujiye wakhtigan waa iska yaraa khulaasadu waxaa weeye qaacidada hadda ka hor aan tilmaami jiray ee ahayd waxyaabaha manaaqibta ah manaaqibtu ma tusta cala alafdaliya cinda ahli اlcilm almanaaqib laa tadullu cala alafdaliya inaad ruuxa qayb kaga fiican tahay ama mudnaan gooni a ah meel aad leedahay ama aad wax meel kaga dheer ma keento inaad si guud oga fadli badan tahay tusaale gaaban ubay bnu kacab radi allaahu tacaala canhu waxaa lagu tiriyaa inuu yahay aqra'u saxaaba saxaabada ninkii qur-aanka ugu yaqaane wey wa maca daalika marka si guud loo firi abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali baa ka fadli badan laakiin qadiyadda qur xifdigiisa iyo itqaankiisa marka la firiya waa lambarkow sayidinaa cali saxaabada ninkii qadaha ugu yaqaana inuu yahay baan muran lahayn xadiid mursalana wa aqdaakum caliyi baaba ku yimid wamaca daalika abubakar iyo cumar iyo cumaan baa ka fadli badan inaad meel ku magacaaban tahay oo meel aad ku caanbaxdo dadka aad wax ku dheeraata mowdic mucayan ah ma keenayso ummadda inaad kaga fadli badan tahay meel walba ayib waxbixintaad ummadda kaga fiican tahay laakiin qur-aan akhriskii iyo cibaadadii kale iyo jihaadkii iyo qaraabo xidhiidhintii iyo sidqigii iyo waa lagaaga fiican yahay meeshan aad ku magacaaban tahay baa lagugu ammaanaad ku caanbaxday in nebiyullaahi ibraahim iyo aalkiisa salli weyn oo qiimo badanoo fadliba ilaahay ku salliyey owgeed yaa nabigii aalkiisa loogu shabahay ilaah waxaad nabi ibraahim iyo aalkiisa nabigana sii wey in nabiga meeshan laga dhigay mushabax asigiiyo aalkiisa ibraahim iyo aalkiisana mushabahu bihi laga dhigay meeshan fii mowdici salaa ma keenayso in ibraahim wax dheer yahay nebiyullaahi moxamed ma keenayso marka almanaaqibu laa tadullu cala alafdaliya ee waxay keentaa keliya mawdica asaga ah goobta aad ku xusan tahay baa dadka wax ku dheer tahay laakiin goobaha kale waa lagaa badiyaa miyaanu isfahanay mise waraan jirin baan endaldalhay oon la fahmayni muhiimaddu waxaa weeye meesha aad caanka ku tahay ummadda wax ku dheer tahay meesha unbaa marka la marahayo mundaantaada goonidaa la muujin meelaha kalena waa lagaa badshaa waaniga kugu miaali ubay ibnu kacab kugu miaali caliy wakadaalika mucaad ibnu jabal waxaa la sheegay oo axaadiis babal ku timid inuu ahaa aclamu saxaabati bilxalaali wاlxaraam saxaabada ninka ugu yaqaanay xalaashii xaraamka inuu abaa la sheegay xadiid baana ku yimid xasana maalinka qiyaame culummada muslimiintoo dhan iyo culummada adduunkao dhan min abina aadam ilaa ummati muxamed sal ly salam inuu culummada hogaamin doono weliba uu ka horayn doonaa la sheegay marka la maraya booska alfiqu alxalaal walxaraam waa lambarkow laakiin xag kale waa laga fadli badan yahay marka meelaha kale la fiiriyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo mxuu ahaaye saxaabo badan baa busta ku reebahaya goobtaas laakiin baaldhoor buu wataa idan waxaan oga jeednaa almanaaqib laa tadullu cala alafdaliya waa sidaa weligaa ku khaldami meel lagugu magacaabay ood ku caanbaxdo ummadda wax ku dheertahay taa ma keenayso inaad meel walba ummadda adugu aad shiindhaysay waa isfahnaan u idan ibraahim waxba yaan la luluuqin yaan laysku rafaadin labaatan weji yaan la sheegin waa qananaf ta'wiilkaa dheere la wada waa qananaf ishkaalkaasna looma baahna waaridna ma aha ibraahim iyo ambiyadii aalkiisa ahayd salaada salliga ilaahay ku saliyey ee ammaanay waxaa weye waa mid caan baxay oon cid heshay aan jirin isagoo hortii nabigana waxaynu u baryanaa kaasoo kale ilahay inuu siiyo halkaa inuu ibraahim ku magacaaban yahay ummadda iyo ambiyada kalena wax ku dheeraaday asagiiyo ambiyada ka farcantay ma keenayso inuu ka fadli badan yahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam walidaalika waa manqaba u khaas ah fiiro gooni ah oo u khaasa ibraahim wey markaynu marayno fii baabi salaati calayh manqabadaa u khaaskaa keeni mayso inuu nebi maxamed waxyaabo kale iyo meelo kale kaga fiican yaha waynu iskaranaan u malaynaya intaan inaan barajuwaan rabay shalayna waqti ooma helin insha allahu tacaala waxaa soo socday radigii uu radinayay sheekhu wadaadkii falastiiniga ahaa ee yidhi aalka lagu sallin mahayo maxaa yeelay qur-aankaba laguma sheegin walayta shicri cakuye maan ogaado maada yaquulu nashaashiibiyu nashaashiibi wuxuu leeyahay ama uu kaga jawaabahayo yacni leyta shicri waa kelima loola yimaado litaxasur khabarkeedana wujuuban baa loo xadfaa cinda ahli alcarabiya ayib leyta shicri leytanii acrifu bay ka dhigan tahay leytanii aclamu alla maan garto cakuye maan ogaado ayb hawshaas maanta maxaa dhacay waaas waaasa dhacay cakuyo hebel wuuu sameeyey maanta maan ogaadayaad leedahay inaad ogtay fulinimo aad ka ogtahay waxaa lagu yidhi meeshii heble ahayd maanta intii fooda la isgashay yaa meydkiiy dhaawac la kala gurta nin fadal dheera ah ood qaraabatiinna meeshaad ku ogeyd waxaad dhihi layta shicrii maan ogaado maadaa facala fulaan ayb waa kelima marka loola yimaado litaxasur aw ita'asuf aw tamani macrifati اlmajhuul marka la soo gebagabeeyo tamani macrifati اlmajhuul shay aadan garanay wuxuu ku beekhaamay ayaad waxaad tamaniyeysaa ood jeclaysanaysaa inaad ogaato wuxuu ku beekhaamay adugu si kastaba noqoto waxaa weeye waa istifhaamun biusluubi اtamani istifhaamun biusluubi اtamani baa loo yaqaanaa caakuye maan ogaado alla maan ogaado oo kalon weeye maada yaquulu nashaashiibi nashaashiibi wuxuu ka ohan wuxuu leeyahay ku hadlay ama ku jawaabahaye xujiya gar u noqon iyo wamanduul qad yaktaru ku kadsoomi kara ay dhici karto inuu ku kadsoomo bibahraji kalaamihi hadalkiisa baailkiisa wاlbahraju fi luga alcarabiya huwa albaailu wاlradiu min kuli shay shay walba shayga u liita ee u ba'an ayaa bahraj la yidhaahdaa bahrajku mar waxaa le shayga muhmalkae muhdarkae bilaashka ah een mag iyo mawlaxmidna aan lahayn ayb huna waa maay waa hadalkiisa baailka ah man yaktaru bibahraji kalaamihi ay bibaili kalaamihi hadalkiisan bilaashka een macnaha lahayn een xujo ku dhisnayn dadkan ku kadsoomahaya asaguba waxay ku hadlahayaan allow maan ogaado fii man casaa fii man casaa dadkay dhici karto ama axadkay dhici karto waxay ka odhan lahaayeen an yunkira inuu inkiro atashahuda fi الsalaa atixiyaadta salaada gudaheedaba haddayba dhaheen nabiga aalkiisa lagu salin maayo maxaa wacay laguma sheegin aayadda qur-aanka nabi maxamed aalkiisa waxaan jeclaan lahaa buu leeyahay nashaashidii iyo cidda taqliidinaysa ku kadsoomaysa inaan ogaan lahaa waxay ugu jawaabi lahaayeen dadka ay dhici karta inay inkiraan tashahudba salaada ma laha dad baa dhici karta inay yidhahaan maxaa yeele laguma sheegin tashahud eh, qur-aanka aw amase ankara inkira ay dhici karto inuu inkiro cala alxaa'idi tarka salaa xaaidu inay salaadda ka tagto yuu diido wuxuuhi ha tukato maxaa yeelay waa aqiimu salaa sidii loo yidhi salaadan ayaan laga tegin loo yidhi ma hayno meel qur-aanku uu ku yidhi xaaidu salaadda haska dayso xaaidoy salaadda tuko dadka sidaa ku andacon kara ay dhici karta inay la yimaadaan waxay ugu jawaabi lahaayeen inaan ogaadaan jeclaan lahabu sheekhu ku yidhi wasaw fii xaydiha iyo soomka ay ka tegaysa markay xaaidada tahay ilan xaayida soonka ma soonto way soo qadaysaa markuu taagan yahay ma soonto wuxuu ku leeyahay faman shahida minkum shahra falyasuma wa qur-aanku yidhi xaayadana way soo gaadhay soonkii ha soonto axaadiitan kale iyo howlahaas iyo laguma sheego qur-aanka idan waa isku mid weeye ilxaaqu الnadiiri bالnadiir taswiyaة اlmutamaahilayn waa masala daruuriya caqliya labada shay oo isku midka ah in isku xugum la siiyo waa mas'ala badiihiya aan u baahnayn weyn sharxan u baahnayn sharciyaadkuna ay ku kala socdaan labada shay ee kala duwan waa kala tegahayaan alikhtilaafu fi اlmacaani wuxuu keenaa alikhtilaaf fi اlaxkaam alistiwaa fi اlmacaani in laga sinaado macaanida iyo axkaamta iyo maqaasida in xukunka laga sinaaday keenaysa idan hadday ciladaad u ahayd nebi maxamed aalkiisa in lagu saliyo qur-aanku ma sheegin waxaan ku leenahay sidoo kale in la atixiyaadsado qur-aanku ma sheegin oo in xaa'ido salaadda ay iska dayso qur-aanku ma sheegin oon soonka aysan soomin dibna ka soo qadayso qur-aanku ma sheegin nebi maxamed iyo sunnaa sheegtaye hawsha isku meel mari ama nacnacda wadaadu naga daabo sheekhu ku leeyahay bidacwa ayagoo ku andacoonaya ana allaha subxaanahu wa tacaala lam yadkur itashahuda fi quraan atixiyaad qur-aanka kuma sheegin wainamaa dakara ilaahay wuxuu sheegay alqiyaama istaag waquumuu lilaahi qaanitiin buu yidhi wاrukuucuu sheegay wasujuuda faqad yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjudun baa la yidhi wala tixiyaad ma haynee xageed ka keentay ninka ku odhan kara ama ay dhici karta inay ka soo booddo warka asaga ah wadaadkii maxamed iscaafow maxaad ugu jawaabi caakuya waxaan jeclaan lahaa waxaad gar kuu noqon lahay ninkaad ku dhihi lahayd inaan kaa maqlo ayb il war cidlaad la soo istaagtay annahu tacaala wuxuu ku andaconayaa lam yusqid ma ridin fi qur'aani asalaata ma ridin iyo wasawma soomka can ilxaa'idi kama ridin falwaajibu calayha xaa'ida waxaa ku waajibaya alqiyaamu inay u istaagtay bidaalika soom iyo salaadba wuxuu ihi sheekhu fahal yuwaafiquuna ma ku waafaqayaan maxamed iscaaf iyo dadka ku kadsoomahaya baadilkiisa iyo hadalkiisa aan macnaha lahayn haada almunkira kan inkiray xaa'idada inay salaada ka tagto oy soomka ka tagto ama in la atixiyaadsada inkiray fii inkaari dafiraado arrimaha dafire ma ku raacahaya am yunkiruuna calayhi dalika mise waa ku qoonsanhayaano waxay le waad khaldan tahay atixiyaadkan waa layska raba nabiga ummadda u jideeyey ummaddana amray muxuu ahaye xaa'idana soon iyo salaad ma saarra xilligaa uu taagan yahay soonkuna soobi mayso dib bay ka soo qadayn salaadna lagama rabo xilligaa waalaa dib dambe midnaba sheekh wuxuu uhi fain kaana alawal arrinku hadduu sida hore noqdo marka aysan ay mxuu ahaaye ay waafaqaan wadalika mima laa narjuhu kaasa waxyaabaha aanan jeclayn buu inay waafaqaan ilaa waa baaile faqad dalluu dalaalan baciidan way dhumeen dhumid muxuu ahaaye fog bay dhumeen adalaal baciidna waa inaga soo maray kitaabka ilaahay kufri bay noqotaa shekhuislaam ibnu taymiana kitaabkiisa tafsiiru aayaatin ashkalat uu ka hadlay dalaalku waa kala duduwan yahay ama adalaal اbaciid fahuwa اlkufr wاshirku wاlkhuruuj min almilal ayib saadad qur-aanka markaad akhridaan min bidaayati ilaa nihaayati adalaal baciid meesha lagu sheego gaalnimaa laga hadlahaya iyo dad gaaloobay ayib wakharajuu wayna ka baxeen buui sheekhu can jamaacati اlmuslimiina muslimiinta kulankooduna waa ka baxeenoo diintii diin islaan diin ahayn bay qaateen wain kaana aakharu ka kale hadduu noqdo ay ku inkaraan ay ku dafiraan nimankaasi warka xun ay la yimaadeen faqad wufiquu khayrkii baa la waafajiyey wa asaabuu xaqi inay ku habsadeen ayib famaa radduu bihi cala lmunkar famaa radduu waxay ku ridayeen ninkii inkaray salaadii iyo soomkii xaaido inay ka tagta diiday atixiyaadna diiday waxay ku inkireen ay ku radiyeen fahuwa radduna cala anashaashibi waqad bayannaa laka wajha daalika waana kuu caddaynay buuhi wejkaas siduu yahay oo nabigaa la yimid ayib waanzalnaa ilayka dikra litubayina waa laga yidhi bushaaqu ku leh ugu jawaabtaan kooxda baan annaguna kugu jawaabaynaa waxaad ku radidaan nimankii xaa'ido salaad iyo soom saaray aad ku radin lahaydeen yaa annaguna ku radinaynaa ninkii yidhi nebi maxamed aalkiisa laguma salliyi karo isku meel mariya wey tumisudhin bay u xirmaani faxadaari ayuha almuslim muslimow iska digtoonow iskana jir an tuxaawila inaad isku daydo fahma alqur'aani qur'aanka fahamkiisa mustaqilan can isunna asagoo sunnada laga gooni yeelay qur iskii baan u fahmi oo kitaabka ilaahay baa ugu filan oo xasbunaa kitaab ullah xasbunaa maa wajadnaa fi lkitaab howlaha iska ilaali ma kala maarmaan fariin ilahay xaggiisa ka timid oo qur fariin wado oo nabi maxameda la soo raacshay fasr ummadda wa cadee baa la yidhi lana shaahida yaraa maa la yara alghaa'ib nabigaa loo waxyooday jibriil baa u waxyooday ilaahay amarkiibuu ku socdaa asagaa la fahansiiyey muslimiinta u sharax baa le mas dhan baad nabi alla u leedahay kitaabkana caddayso idan haddaad tiraada ma ina xo iska fadhiiso hawshaad barankafayl weeye annagaa isku filan waa aafada lagu diimaha lagaga baxo fainaka wuxuu idhi sheekhu lan tastadiica ma awoodi karti daalika arrinka inaad qur-aanka iskii u fahamta adoon sunnada kaalmaysanaynin walow kunta abad noqotid fi luqati xagga luqada aqoonteeda iyo afka carbeed siiba wahi zamaanika siiba wahigii xilligaa joogayba aad noqotide ma awoodid weye wahaaka miaal wahaaka almithaal amaamaka buuri qaabsa buuhi mithaalka hortaada taagan faina anashaashiibiya haada kaana min kibaari culamaa'i اlluga wadaadkan maxamed iscaafa wuxuu ahaa xilligu asagu noolaa wuxuu ahaa culimmadii luqada raggooda u waaweyn u micgiirsan buu ahaa u tun weyn fi اlqarni اlxaadiri qarniga taagan waa qarniga labaatanaad ee lasoo dhaafay buu shka adle kun sagaal boqol afartan iyo sideed inuu dhinta waan soo sheegnay wadaadka shalay baan filahaya fa anta tarahu waad u jeedda nashaashiibi qad dalla asagoo dhumay oo ku dhumay fahgii qur-aanka xiina اktara markuu ku kadsoomay bicilmi fi luga aqoontu u lahaa luqada carabeed ayaa kedisay wuxuu idhi salluu calayhi wasallimuu tasliima waanu fahmaynaa nebi maxamed marti ogama nihin annagaa garanayna meeshana salli laguma sheegin salligu waa bidacda u baahan islaamka in laga saafagareeyo alislaamu saxiix inuu ku dhexgeliyo kukaasa ahlubidacoo dhanna waxay ku dhumeen waa alictimaadu cala alcaqli اlmujaradi wاlluga sidaa dartee muctasiladu waxay ku mashquulaan inay luqada ay ku noqdaan mutabaxiriin say u kaalmaystaan inay qur taxriifiyaan oo ay ku xambaaraan maxaamil baciida ah mustakarha ah walam yastagni calaa fahmi اlqur'aani bisunna walam yastacin walam yastacin muusan kaalmaysanin bisunnati sunnadii ma kaalmaysanin calaa fahmi اlqur'aani qur-aanka fahankiisa bal inahu ankaraha sunnadii buu inkiray kamaa carafta saad u garatay wاlamhilaةu calىa maa naquul tusaalooyinka waxaanu leenahay ku yimid kaiiratun jiddan waa fara badanta laa yatasicu اlmaqaamu goobta ooma ma qaadayso buui lidikriha sheegideeda ooma waasac noqoto yani kitaabka hadda khulaasadiisa iyo salaad baynu ka hadlaynaa iyo salli wa fii maa sabaqa inta aan soo baraarujiba kifaayatun kugu filan oo kifaaye ku jirta ku deeqi karta wallaahu muwaafiq ilahay baa ruuxu hidaaya la doona khayrka waafajiyu buhi alfaa'ida aaalia faa'iidada saddexaad ee salliga iyo salaadda ku saabsan nebi maxamed lagu sallinayo wuxuu yidhi wayara alqaari waxaa kaloo baraaruja in la baraarujiyi buu ihi wayara alqaari ayadan ruuxa akhrinhaya kitaabka ama salligii siiqooyinkiisa soo isha soo mariya uu dareemaya annahu laysa fii shayin minha hal lafdi oo ka mida kuma imanin buu ihi siyaqaasi lafdu siyaada lafdiga ugaasinimada asiyaada ayb allahuma salli calaa nabi sayidina muxamadin sayidina kuma imanin buur ayb marka min asudadi weeyaanoo waa ugaasnimo ama inagoo suldaannimo isannimo waxaan dhihi jira wey haddana waxyaabaha loo yaqaano musطalax siyaasi hadda noqoto mafhuum siyaada siyaadadu waa saraynta gacanta sare lishacab shacabkaa iska leh qaanuunkaa iska leh dastuurkaa iska leh ummaddaa iska leh baarlamaankaa iska leh meel waxaa lagaga dhacay siyaadadii siyaadadii wadanka sarayntii madax bannaanidii wadanka baa lagu leeyahay marka tan waa sudadkii ugaasnimadii wey nabigu sooma ana sayid اlawaliin wاlaakhiriin ana sayidu waladi ibni aadam walaa fakhr idan lafdu sayidinaa ka soo saaruu sheekhu ku yidhi siyadaanu soo marray lama hayo mana ku jiro mana ku jiro walidaalika sidaa darteed ikhtalafa ismaan dhaafeen almuta'akhiruun wadaadihii dambeeyey fii mashruuciyati ziyaadatiha fi الsalawaati اlibraahimiya waxay isku maandhaafeen fii mashruuciyati ziyaadatiha kordhinteeda inay sharci tahay oo la ogol yahay lagu kordhiyo fi salawaati ibraahimiya saligii ibraahimiga kamaa salayta calaa ibraahima kusoo noqnoqonay walaa yatasicu lmajaalu goobtuna u waasac noqon mayso ma deeqi karto alaana hadda linufasila inaan faahfaahina alqowla weedha iyo hadalka fii daalika arrinka asaga ah oo asiyaada ma la jideeya mise lama iyo wa dikri man dahaba inaanu sheegno culummadii ku tagtay ilaa cadami mashruuciyatiha inaysan mashruuc ahayn oon sunno ahayn in lafdu sayidana la geliya meeshaas ayib maxay saa u diideenoo dheh ma nabi maxamed bay ugaasnimo u diidan yihiin iyo sayidnimo ooma diidanee itibaacan raacid bay saa u yeeleen ay raacayaan litacliimi الnabiyi اlkaamil baridii nebi maxamed ee dhammaystirmay ay raacayaan liummati ummadiisa uu baray xiina wakhtigii su'ila la weydiiyey can kayfiyati الsalaati calayh markii la weydiiyey sida loogu sallin lahaa nabigaa baray u sheegay u faahfaahiyey ma macallimnimada nebi maxamed macallima ka dambaysaa jirta ayib saddex arrimood buu dadku ku khaldamaa fasaadku iyo macnaha inuu kugu qulbamo oo uu kugu istaago oo fahmi weydo ama aad diintii iyo ereyga aad leexso saddex keenay culimmadu yidhaahdaan in ay suu'ulfahmi ku hayo iyo suu'ulqasdi suu lfahmi iyo suu lqasdi iyo inaad muxuu ahaay afgarocnimo ay ku hayso saddexdaasaa keenta afgaroocnimo hadday ku hosoo goroyciil aad tahay shaygii xaq ahaa ee doonaysay baadan caddayn karin oo bayaankaadii iyo faahfaahintaadii baa dhiman oo dhaawacan waxaa l soomaali waxay yidhaahdaan nin kaa af badan dhaxalka aabbahabuu ku seejiyaa warkaasu lama yaqaan nebi maxamed markaanu gacan dhaafayn ee qaabku wax u caddeeye qaab aan wax u caddayna wax ka daba turin eray u ka tega aan u saddex mid unbuu yahay nabigu weeye tuhmaa meesha ku jirta khatar wey saddex mid unbuu yahay nabigu inuu goroyo ciil yahay xaashaa lilah oo uusan caddaynaynin macnaa loo baahnaa oo asagoo nabigu rabay inuu sayidana sheego afgaroocnimo iyo muxuu ahaayey codgaabni darteed iyo afla-aan darteed uusan u badrheedhi karin macnuhu doonayay ila carabku iyo dubnuhu waxay kaa cabiraan wixii uurkaada ku wareegaya hadduu nabigu yahay afsaxu اlkhalq wa akmaluhum bayaanan wuxuu ka tegay maxaa uga noga daba tuuraysa idan waa afsaxu lkhalq afgarooc ma ahe waa cid carabi ku hadasha ama shay caddaysa cidda ogu cadayn ogeyda ogu codmalanayda ogu aftahansanayda ogu afmaalsanayd wey saa darteed loo dhiibay mas-uuliyat tabyiin waanzalna ilayka dikra litubayina ayb litubayina maxaa loo dhiibaya cadan ku karin idan nabigu wuxuu aha afsaxu wa akmalhum bayaana taa way dhacday haddaba waa yahay masuu'ulfahmi buu nabigu qaba madabiin buu ahaa hawl loo sheega oo caddeyn la yidhi oo ummadda qaabka oogu dhig la yidhi ma debiinnimo u kala iloobay ma fahmadarraa haysa nabiga maxaa helay ulfahmi ma erigii iyo amarkii ilaahay buu khalad ka fahmay ma hadalkii baan ka daadegin oo dhaafay ma surma seegteeyey waa fahanteen baan u malay idan suu'ulfahmi aad nabiga ku tuhmaysaan bal axsanu nnaasi wa aqbalhum fahman buu ahaa waxaa kaloo lagu khaldamaa oo wax ku garameeya suuqul qasti adoon dabiin ahayn afgarocna ahayn yaa xumaan kugu jirta rabtaa xaqa inaad qariso ood baadilkii xaqa isku labto idan waxaa tahay af maal af qabeenoo aftahanoo af sax waxaa tahay dadka dadka u fahma badan xaqina waad garanaysaa laakiin waxaa ku galay niyo xun baa ku gashay xumadoon baa tahay wanaagdoon badan ahayn khayaanaa kugu jirta xaqi baad luusluusi marka waad ka qarin ha u sheegin weeye gawaanka ha ku dhammaadeen ka qari buu ku leeyahay saddexdaa qodobbaa waxay keentaa xaqa in la qariyo ama la garab maro imaa suuءu اlfahmi aw suuءu اlqasdi iyo ayb iyo iyo cadam اlbayaan ama alcajzu can اlbayaan war saddexdaaba nabigu hadduu ceeboodba beri ka yahay maxaa keenay lafdi uu ka tego sayidinaa ah inaad ka daba tuurtaan iska ilaaliya iska ilaaliya saddexdaa qodob waxay aad ku aafabaan weye wadaadku waxaa laga isagoo niyo wanaagsan macnuhuu doonaya inuu gaari waayo afgarocba weeye isagoo niyo wanaagsan xaggana aftahana ayaa laga yaaba inuu dabin yahay aftahanimada iyo iskuma xidhna fahmada la soco nin waxaa jira geedka hadala oo afqabeen ah laakiin aan fahmo badnayn oo ina acayna aan ka bixi karin baa jira arrimuhu arrimaas ku xidhan ma aha saddexdaa qodob bay khalaa'iqdu ku fasahaadaan ninkii saddexduba laga hela ayadoo dhammaystirana uu ku badbaadaa bacda towfiiq illaahi subxaana wa tacaala saddexdiiba nabiga hadday mutawafira ku tahay calaa akmal wujuuh say ku dhici kartaa hawlu asagu ka tega inaanu ka daba tagno on ka daba tuurno khatartaa iska ilaaliya waa tii amsale ka soo hadlahayay idinkoo wax wanaajiya leh waxabi'ina waxaabi'inina waxaabi'inina oo halku halaagsamina ayib wuxuu yidhi sheekhu faajaaba wuxuu nabigu ku jawaabay markii la weydiiyey qaabkii loogu saliyi lahaa aamiran biqowlihi asagoo farahaya ummaddii biqowlihi buu ku jawaabay quulu allahuma salli calaa muxamadin walaakinii uriid laakiin waxaan doonayaa aan anqula inaan u soo guuriya baxdigaa dheer ma gaadhay wadaadihina ma wada tirin karee bal wadaad ama laba wadaad aan wax kaaga sheego buui oo diidan in sayidina lagu soo daro salliga nebi maxamed oo wahaabiye ahayn oo ashaacire iyo rag la halmaalo ah ilaa haddana haddan wahaabiyo daldala awowi gurey baa laga yaabaa inuu far taagto oo imtixaan soo taagan ah an anqula inaan soo guuriyo awowi waan la kaftamahaya wax colaada nagama dhexayso an anqula ila alquraa'i alkiraam inaan u soo guuriyo quraada wan wanaagsan hunaa meeshan aynu marayna ra'ya alxaafid ibni xajar alcasqalaani fii daalika arrinkaa ku saabsanaa maxaan u doona taxaafid ibni xajar biictibaarihi axada kibaari culamaaءi الshaaficiyati اljaamiciina bayna اlxadiiثi wاlfiqhi maxaan sheekhu u doortay bur biictibaarihi maadaama uu ku tirsan yahay ayib ama ku xisaabsan yahay axada kibaari culamaءi الshaaficiya culammada shaaficiyada kuwa waaweyn mid ka mida lagu xisaabo ayib culammadii aljaamiciin isu keenay ama kulmiyey isku darsaday bayn اxadيiث واlفiq فiq iyo xadiث isku darsaday weeye faqad shaaca waxaa faafay ladaa mutaakhiri ashaaficiya shaaficiyada kuwoodida dambe agtooda waxaa ku faafay khilaafu hada atacliim annabawiy اlkariim tacliimta nebi maxamed ee qiimaha badan wax ka duwan baa ku faafo ah in sayidina lagu daro tacliimta nebi maxamed ee wanaagsan maxay inaan lagu darin maxaa caan noqday sayidina in lagu daro idan bal xaafid bn xajaroo min almutaakhiriina axadu kibaari shaaficiyana ah faqiihna ana muxadidna ah waana adiib luqawi ah xaafid bn xajar waxyaabaa ku kulmay qallamaa an tajtamica fii rajul waxyaabaha ilaah iskugu dara inay axad ku kulanto waa adag tahay waa adiib waa naaxi waxaa weeyaan waa balaaqi waa mufasir waa muxadi waa faqiih waa qaadi qaadi qudaad buu ahaa mar ayib isagoo qaadi qudaad bukhaariga sharxahayay wuxuu dhigana waa aragteen wadaadkaa muxuu yidhi faqad qaala alxaafid muxamed bnu muxamed ibni muxamed alkharaabiili wuxuu yidhi dhintay saddeed boqol soddon iyo shantii wa kaana wuxuu ahaa wadaadkan dambe ee muxamed bnu muxamed ah mulaasiman raggii laasimay libni xajar ee ardada u noqday laazimay wax badan ka bartay qaala raximah wuxuu yidhi kharabiil wa min khatihina qalb asaga khadkiisi baana ka soo gurinaynaa ayib khad fartiisii qalinku isagu qoray baana ka soo gurin hadalku sheekhu ku yidhi wa su'ila waxaa la weydiiyey ilxaafid ibn xajar baa la weydiiyey amtaca allahu bixayaati asagoo nool baa la weydiinaya ardayguna wuxuu qoray fatwada asagoo nool xaafidku amtaca allahu allaha noogu raaxeeya bixayaatihi noloshiisa inuu noo daa'imo noo cimriye waxaa la weydiiyey can sifati asalaati cala nebiy qaabkii nabiga loogu salliyi lahaa fi salaati salaada gudaheeda aw khaarij asalaati ama salaada meel ka baxsanba sawaaun waxaa siman qiila la odhanyaa biwujuubiha salaada waajibnimadkeedii aw nadbiyatiha ayib ama inay sunata la sheegayaba ha u bixin kayfiyada noo sheeg xukumkeeda maana ku weydiinay xaafidow ma waajib baa nabiga in lagu saliyo fi salaa mise waa sunna kama hadlayne qaabkii loogu salihaa noo qaadaa dhig baanu nidhi la weydiiyey hal yushtaradu ma la shardiyaa fiiha fi salaa an yasifahu ruuxa ee nabiga ku salinay inuu nabiga ku tilmaama bisiyaadati ugaasnimo ama sayaada waxaa tidhahdaa laakiin siyaada in la akhriyosinka ayaa loo badan yahay ka an yaquula maala inuu yidhaahdo maalan salli calaa sayidina muxamed aw calىa sayidi اlkhalqi aw calىa sayidi waladi aadama saam in la dhaha miyaa wanaagsan aw yaktasira mise inuu ku gaabsadaa wanaagsan calىa qowlihi allahuma salli calىa muxamed intaa inuu ku gaabsado waayuhumaa afdal keebaa fiicanoo khayr badan alityaanu bilafdi siyaada aw sayaada in lala yimaado lafdiga ugaasnimada likowniha aasheeda ay tahay sifatan haabitatan lahu sifo tilmaan nabiga u sugan ay tahay waaqic marka laga hadlaayo nabigu waa ogaaska ummadda iyo khalaa'iqdo dhanba mise waxaa fadli badan cadamulityaani bihi inaan lafdigaa la keenin maxaan loo keenin licadami wuruudi dalika fi اlaahaar waa la'aanta lalayahay inuu ku soo aroray axaadiista ku timid salliga nabi maxamed licadami wuruudi dalika kaa soo arooridiisa la'aanteeda lalayahay uu ku soo aroray fi اlaahaar iyo fi اlaxaadiis فأجاaب xاaفidku wuxuu ku jawaabay رaضي الله تaعaaلى عaنه نaعaم haa اتibاaع الألفاaظ المأثuuرaةi أrjaxu in la raaco alفaadda soo aroortay almaأuuرة iyo الmanquuلة alفaadda la soo guuriyey in la raaco lagu dhagaa arjaxu ay afdalu ka fadli badan in lafdu sayidina la sheego walaa yuqaalu la odhan maayo igu bushin maysaan buu yidhi ayb waa jawaab can su'aali muqadar ictiraadi muqadar lacalla waxaa laga yaabaa nabigu taraka daalika inuu sayidka oga tegey tawaaducan isdhuldhigid minhu min arasuuli ka sal slam nabigu wuxuu sayidinaa noogu dhihi waayey oo salliga ugu dari waayey asagaa hoos isu dhigahaya wuu haya laakiin innagu markaan ku saliyayno waa in nabiga kor u qaadno sayidina waa in la geliyo saa ima dhihi kartid bu ku uhi xaafidku ii dhihi karin <clears throat> kamaa lam yakun yaquulu cinda dikrihi sala eh, allahu calayhi wasalam suusan u dhihi jirin nabigu markuu asagu isa sheego sala allahu calayhi wasalam ee nabi muuse dhihi jiray maya haddaba sayidinana sidaasoo kale oga tegaye wadaadow annagu aan la nimaadno bushigaa ma iba dhigi kartaan buku kamaa lam yakun suusan u hayn nabigu yaquulu mid yidhahda cinda dikrihi markuu asagu issheego ama uu iska hadlaayo sal اllahu alayhi waslm nabigu ma dhihi jira maya inagu sooma dhahno haa sidoo kale sayidina nabigu ma dhihi jirin alfaadana kuma imanin laakiin annagu waan dhahaynaa bushiga waad fahanteen baan malay wa ummatu ummadduusuna manduubatun waa loogu yeedhay ilaa an taquula daalika arrinkaa inay tidhahdo nabiga ay ku salido marka la sheego kulamaa dukira mar walboo la sheego liannana naquul bxaafidku bushiga waxaan kaga jawaabaynaa low kana daalika sayid sheegiddu hadday raajixan fadli badan tahay oo ta ka fiican tahay la jaءa can الصaxaabati uma can الtaabiciin god waalan buu ku galay oo culus hadduu nabigu ka afgobaadsaday ama ayadu isma ammaanteen nabigu iskaga leexday sayidina in lagu ammaanaad fiicanta adugnaas ammaanta mee ma og tahay ayb sida wadaadka ee isagoo loo tarjamaysanaya wuxuu ahaa yaa la sheego waa doctor hebel kankan wey kankan wey wuxuu ihi waxaa kaloo ilowday inaan macadkana wax ka dhiga mm. soomaalida dhaqanka carabta way kaga fiican ninka soomaaliga ah ee soomaalinimada weli baaqiga ku ah kama hadlahayo nimanka yurub tegey kama hadlahayo nimanka galbeed ee ku milmay weli dadka afrika ku nool baan ka hadlahayaa ama soomaaliya ku nool ee dhaqankii somalia weli baaqiga ku yahay nin isammaanay ama isfaanay ri isnuugtaa ka ron bay yidhaahdaan ma ogole ninka soomaaliya in la ammaano hortiisa laga ammaano weliba wuu yaxyiix wuu xushoona wuu qajina wuu kaa tegi laakiin waayo dhoweydan yurub iyo meelahan north america meelo tegay niman waxaan u tegay marqaamahaya marka la ammaanhayo waa sawaasac noqonba fahmaysan haddadaan ammaanin inaad kala dhimanaysaan waa hebel sheekh hebel weeyo in hebel hebel baa layadaa sheekhkan ahaa dhool cadayna musood buu sii bilaabahaya waa ay baan u malay ayib gobi isma amaata saasaan oga jeedaa wuxuu yidhi xaafidku haddii nebi maxamed uu ka leexdeen asagoo is ammaanoo saa sheegtaan ay run tahay saxaabadii maxay sayidina u dhihi waayeen oo taabiciintu maxay u dhihi oo a'immadii afartan maxay u dhihi warka xaggeed keenteen khayrkii mutaakhiriina idinka laydinku shubee nebi maxamed iyo saxaabe iyo taabiciin a'immadii laga qadiya muxuu yahay meel culus buu fadhiista lajaa can الصaxaabati buu ka iman lahaa uma can الtaabiciin walam naqif maanan ku dul istaagin buuhi xaafidku asagoo muطalica fii shayin min alaahaar fii shayin min alaahaar shay ka mida axaadiidta ka yimid can axadi min الصaxaaba walaa can الtaabiciina lahum qaala dalika wuxuu yidhi maanan maana dul istaagin fii hay min ay fii xadiiin min axaadiii axaadiitii aaaarta ka timid can axadi min asaxaabati walaa can taabiciina wala taabiciina lahum iyo kuwii raacay saxaabada oo qaala daalika arrinkaa sheegay oo yidhi sayidinaa meesha ku daray maca karati ma shay badnaanshiisa lala qabo weliba iyadoo weliba lala qabo weeye warada canhum wixii ka soo arooray badnidiisa canhum xaggoodo min daalika arrinkaas oo salliga ah salliga ka soo arooray iyo alfaadday wariyeen aad bay u badan tahay saxaabada iyo taabiciintu iyo qaabka nabiga u saliyi jireen wamaca daalika hal lafdi oo sayidina mahay nabigu وhذا الإmام الشhaaفiعي imaamkeeni waaba kan buri shaafici aha maxamed idriis abu cabdiلlah أclى الlahu darajaته ilahay darajdiisa ha saro mariyo janno fiican ha geeye wa huwa asaguna min أكثar الnaasi dadka midkooda ugu badan weeye tacdiima weynaynta linebi nabiga la weyneeyo qaala wuxuu ihi imaam الشhaafiعي fii khubati kitaabihi kitaabkiisa muqadimadiisa aladii kitaabkaas huwa cumdau ahli madhabihi ahlu madhabkiisa kay cuskadaan ah oo umka ah dee qaala wuxuu yidhi allahuma salli calaa muxamed buu ku yidhi ilaa aakhiri maa addaahu ilayh ijtihaaduhu ilaa laga gaadho wixii asagu ijtihaad uu ku gaadhay oo alfaad ah wahwa ijtihaadkaas asagu uu la yimidna waxaa weeye qowlu u yidhi imaam shaafici allahuma salli calaa muxammadin kulamaa dakarahu daakiruun mar walbay xusan inta nabiga xusta ee xusuusan ayb wkulamaa gafala can dikri اlghaafiluun iyo mar walboy dadka nabiga halmaamay ama alla halmaamay ilowsan ay ilaabaan wakaأnnahu waxaad moodaa shaafici istanbata inuu ka dheehday daalika arrinkaa asaga ah oo kulamaa dakarahu in la sheegay iyo kulamaa gafala min alxadiiثi الصaxiixi xadiidkii fayoobaa aladii xadiidkaasoo fiihi ay ku dhex jirtay subxaana اllahi cadada khalqihi ayb waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatih faqad habata waxaa sugnaaday annahu calayhi الsalaaةu wasalaam nabigu qaala inuu ku yidhi liummi اlmuminiin muminiintu hooyadu wuxuu ku yidhi wara'aha asagoo arkay qad akarad inay badisa atasbiixa subxaanalaysiga wa ataalathu ayna dheeraysay wuxuu ku yidhi laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha kalimaatin weera anuu ku ilaahay ku xusay low wusna haddii lala miisaamo oo lala saara kafad bimaa qulti waxa aad tidhi la wasanathunna way ka cuslaan lahayd oo tii anugu aanay koobnayd baa ka cuslaan lahayd fadakara daalika subxaan allahi cadda khalqi buu nabigu sheegay dikrigii aanu soo marray wa kaana nabigu wuxuu yucjibu kii u bogo uu cajabgeliyo aljawaamica yucjibuhu aljawaamicu caafwan ururiyaasha weedhaha wax ururiya ayaa gudayaa nabiga cajabgelin jira oo u bogi jira min adducaa'i ducooyinka xaggooda ah ducada kooban xaggana gudaha ballaaran buu nabigu jeclaan jiray war laheer oo la dardaro oo haddana nuxur badan lahayn ma fiicno wuxuu yidhi xaafid ibn xajar weli halka isagaa wata waqad caqada alqaadi ciyaad wuxuu guntay qaadi ciyaad almaaliki baaban buu guntay fii sifati asalaati cala nebi oo ku saabsan qaabka nabiga loogu salii lahaa fii kitaabi ashifaa btacriifi xuquuq اmustafa ba la kitaab mabuuca laba mujalada wanaqala dahabina waa ku naqdiyaa shifa wuxuu ihi waa wadaad ijtihaaday camalkii oon fani xadiid waxba ka aqoonin buur ilaahay baa ka hawaabin bu kitaab fiican maa buur siyarka dahabi hadduu ku qabto kitaabku waa dahab warka maanan ka yeli kitaabku kitaab aad u qiimo badan wey kitaabka ashifa bitacriifi xuquuqi اlmustafaa kutubta maalikiye ay qoreen ay ka qoreen nabiga maxamed xuquuqdiisii difaacaysa kitaabka ugu qiimo badan wey laakiin ma gaadho kitaabka sheikhulislaam ibn temiya asaalim almasnuun calaa shaatim arasuul in la akhriyan weliba waa muhiim kitaabka qaadi ciyaad wax badan baad ka fahmaysaa waxyaaba yaryar baa karkaarka lagu wadeeranaya marka nabiga baabkiisa la marayo waa in layska ilaaliyo fuqahadu niman ay takfiiriyeen wadaaddo culumada waaweyn maxay ku takfiiriyeen wadaad dhihi jiray markuu cashirka akhrinayo agoonkii wuxuu yidhi agoonkii wuxuu yidhi nebi maxamed soo agoon ma ahayn marka dhab laga hadlaayo laakiin qaabka carabka loogu dhadhajin waxaa ka muuqda dhayalsi matay mise maaha halkaasay ka ursadeen way gaalaysiiyeen wadaad maalikoo faqihu waxay gaalaysiiyeen weliba dileen fuqahadu odhan jiray qaala khatnu xaydara aydar sodogii wuxuu yidhi cali way aydaru cali sodogii wuxuu yidhi cali sodogii wuxuu maxay tahay aabbahaabaa ka xanaaqi haddii la yidhaahdo waa waa maxamed aabbihii war eyho maxaad leedahay abukordu la baxaaya war kurayga yarkaan u dhalay baad igu tacriifinaysaa hadda igu qeexaysaa idan duqi ku dhalaan wuxuusa ogolay in la yidhaahdo waa hebel aabbihii hebel aabbihii wadaadka la yidhaahdo waa heblo ninkeeda ka war dadka isagoo la tacriifinhaya la yidhaahdo waa hebla ninkeedii nimanaan qaraabannahay waa dhaqankaa leh haddaad gabarh ka guursato gabadhay kugu tacriifinhayaan iska ilaali intay ku dhihilahayaan waa ninkan hebel hebel baa la yidhahdaa isbaro ilmaadeer wa maca daalika haddana waana seedigeen la odhan lahaa waxaa ku dhihi hebla ninkeedii weeye ma lagaaga bilaabi kuwaasoo gabadha waa loo furaa lama qaba gabadhooda kuwa ayb gabdhahana waxay qaaraanka oga qaadana sida ragga looga qaado ya intaa ma ku daayaa mise hoos baan u degaa waaya yaan xaali xuma la isku qabsanin inta aan ku daaye wanaqala wuxuu soo guuriyey fiihi almihim waxaan oga jeedaa kitaabka kitaab qiimo badan weeye dahabi siduu sheegay qaadi ciyaad faniga xadidka waa lagaga fiicanya laakiin waa faqiis nacay oo dhegdhagahayo wey baabkii fiqigana sida la rabay buu u hadlaya si ka fiican waliba aahaartii axaadiisu soo guuriyona wadaadihii wariyibu kuu sheegay asaguna ninku muxadid ma ahayn marka maxaad ku geli adugu haddaad fadhiga ilahay kuu furay wixii dhiman dhammaystir raggana ha weerari ayib wanaqala fii wuxuu soo guuriyey aaaran aaaar buu soo guuriyey axaadiiu marfuucatan la koriya nabiga loo koryeelay can jamaacati buna ka soo guriy min asaxaaba iyo wataabiciin ayib jamaaca taabiciin ee saxaababa leh laysa kuma jirin buu xaafidku fii shayin minha aahaartaa hal mid ka mida ah. can axad min asaxaabati wagayrihim lafdu sayidina lafdu sayidina kuma jiro laa min ataabiciin walaa min saxaabiyin walaa min arasuul war xagay marka wadaan buu yidhi kutubtii qoran kalaan ahay minhaa aahaartu uu soo goriy waxaa ka mid ah xadiidu annahu kaana yucallimahum inuu bari jiray kayfiyata salaati calana fayaquul wuxuu odhan jiray cali aarkiisa allaahuma daaxiya almadxuwaati wa baariya almasmuukaati ijcal sawaabiqa salawaatika wanawaamiya barakaatika wazaa'ida taxiyatika calaa muxamadi cabdika warasuulika alfaatixi limaa uqliq allaahuma daaxiya almadxuwaat allaha fidiyey waxyaabaha la fidiyoo weye daaxiya almadxu waad cir la fidiye oo dhul la fidiye oo adduun o fidsan soo ma aha makhluuqaadko dhan baa fidsan wax yarba mooye walarda bacda daalika maxaa la yidhi daxaaha wabaariya almasmuukaat inta jurmigale qaradale allaha abuurayo cirka iyo dhulka baa dee qaray leeyihiin samkigu waa qirada shayga soo qira ma laha iyo xajmiga ijcal allow sawaabiqa salawaatika naxariisahaada ama ammaanahaada kuwada horbaxyayee degdega ilan salaadda iyo salligaaba kala hormaree naxariista u soo weeye ee u degdegta iyo wanawaamiya barakaatika barakooyinkaada kuwooda kordhe ee aan intaa ku ekaanin kordha ee tarma wazaa'ida taxiyatika iyo salaantaada dheeraadkeeda alla waxaad heshaa intoo wada socota calaa muxamadin cabdika wa rasuulika muxamed dushiisa dhig weeye addoonkaadii haya rasuulkaadii alfaatixi furay ummadda u furay limaa uqliqa wixii la xidhay khayrarkii xidhnaa o dhan buu furay barakow noo haye baycaw ayib aharka cali isaguna sanad ma laha bilaa sanad buu sheegay iyadoo sidaa tahay oo weliba siiquu ku ijtihaaday ay tahay caliy oo keenay mama jirto sayidina miyaan haynaa sayidina xataa ma hayna alimaam sakhaa wuxuu idhi lam aqif lahu calaa aslin kitaabkiisa alqowl اbadiic fi الsalaati calى اlxabiib الshafiic sidaasuu ku yidhi وcan caliyin waxaa kaloo asna uu wariyey qaadi ciyaad ka wariyey annahu kaana yaquul u dhihi jiray salawaat ullaahi ilaahay naxariisihiisa iyo ammaanihiisa albari allihii baariga ahaa addoomihiisa u dhimrinaya u naxariis badnaa u ixsaan badnaa alraxiim naxariista badnaa wاlmalaa'ikati اlmuqarabiin wa salawaati malaa'ikati اlmuqarabiin wey iyo malaa'igta alla dhoweeyey salaadahoodii iyo wاlnabiyiina wالsidiiqiina wالshuhadaa wالsaalixiin iyo inta susuuban salaadahoodii iyo shuhadada salaadahoodii iyo sidiiqiinta alla rumeeyin badan salaadahoodii iyo ambiyada salaadahoodii iyo wamaa sabaxa laka min shay iyo wax walba ku nasaha alla oo kuu subxaanlay salaadiisii yaa rab alcaalamiin xaggeen dhigaa xaggee dhigta calaa muxamadi bni cabdilaahi muxamedkii ina cabdilaahi ah khaatama anabiyiina ambiyada garadambayskoodii ahaa waa imaami lmuttaqiina inta alla ka cabsatana ugaaskoodii hogaankoodii ahaa allow saar sayidinaana ma hayno ayadna iyadoo la faahfaahiye oo lagu xeeldheera salligan haddana lagu kuma jiro ayb an cabdilaahi bni mascuud cabdillahi mascuudna waxaa laga wariyey uu ka wariyey qaadi ciyaad annahu kaana yaquul labadooduba midka hore iyo kanba ayb iyaguna sanadkoodu ma sugno inkastoo xaafidku midkood udhihi waa roonyo ku dhihi doono annahu kaana yaquul mid yidhahdo allahuma ajcal ya salawaatika naxariisahaada wa barakaatika khayrkaada iyo waraxmatika naxariistaada salawaatika ammaantaada iyo raxma la hadal kala qaado soo ma aragtid allahuma ajcal salawaatika yacni ammaantaada wey ammaanahaada aada ammaanta wabarakaatika waraxmatika calaa muxamadin cabdika warasuulika imaami alkhayri ahaa khayrka imaamkiisa hogaanka imaamka hogaanka khayrka warasuuli raxma naxariista rasuulkeediina ahaa ayna sayidina ma an اxasan اbsri abu saciid waxaa ka yimid asagoo anhu kaana yaquul buu ka wariyey qaadi ciyaad annahu kaana yaquul inuu odhan jiray man araada ninkii doona an yashraba inuu ku cabo bilka'si اlarwa koobkii ama dhakalkii wax cokonayn jiray ama aada looga dhargi jiray alarwa ay afdal weeye ayib min xawdi mustaفى darkii nabi inu kaga caba ninkii doonaya ilan galaasyaha sursuran xawdka nebi maxamed siday sunnadu sheegtay galaas weyn iyo dhakalay dhil ninkii doonaya in loo daro xawdka nebi maxamed falyaqul asaguna ha yidhah intuu adduunka joogo allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aalihi waasxaabihi waaswaajihi wa awlaadihi wa duriyatihi wa ahli beytihi intaaso dhan waynu soo marray wa asxaabii baynu soo maran yaanu soo maray wa awlaadihi awlaaddiisii wa duriyatii ubadkiisi farqi uma dhexeeya duriya awlaad ayib waa isku mid weeye qolyana way kala qaadaan wa ahlu beytihi iyo ahlu beytkiisii iyo wa ashaarihi xididkiisii dadkii xididka ahaa ashaarma haddii la idlaaqo gabdhahaada kuwa qabay kuwaad aad ka xila qabtay sodohdaa xaggeeda dhan waxaasoo dhan xidid baa la yidhahdaa dadku waa barikeenta iyo buryakeenta baa la yidhaahdaa wixii barikeenta ee ashaar loo yaqaanaa iyo wa ansaari inta nebiga u gargaaraysay iyo wa ashaaci taageeryaashiisii iyo wa muxibiinta jeclayd intuba alla u naxariista ama ammaan fahaada buxaafid xajar midkan kada maa awharo wuxuu soo guuriyay qaadiciyaad muxuu ahaaye cafwan fahaada maa uiru min ashifaa uiru bay marka ku fiican tahay ilaa xaafidkaa warka watee fahaada kani waxaa maa uuir waxaan soo guurinhaya min ashifaa aan ka soo goya intaanaan kaga kaaftoomay oo mimaa kii yatacallaqu ku xidhan ama ku saabsan bihayati salaati qaabka loogu saliyi lahaa caleyh cala rasuul can saxaabati laga soo guuriye waman bacdahum wadukira ama wadakara wuxuu sheegay wayqadciyad fiihi ay fi shifaa'i hayr daal ku sheegay aaaar kalena waa ku sheegay laakiin intana anugu waxaan soo gorin intan wey nacam hase yeeshee bu laakiin bay ka dhigan tahay hase yeeshee nacam iyo haadaa iyo waa hakad hadal hore ood soo waday baad oogo waaad yar qabanaysaa bareegaad yar qabanaysa hadal kalead u gudbaysaa intaa waxaa dheer ayib nacam warada waxaa ku soo arooray fii xadiidi bni mascuudin waxaa ku soo arooray annahu kaana yaquulu inuu ohan jiray fii salaatihi cala الnabiy markuu nabiga ku salinhaya allahuma ajcal allow yeel fadaa'ila salawaatika salaadahaada dheeraadkooda ammaanaha dheeraadkooda weeye iyo waraxmatika naxariistaada dheeraadka iyo wabarakaatika khayraadkaada dheeraadkooda calaa sayidilmursaliin baa ku yimid kan sayidilmursaliin haddaan haynaa aarkii ibni mascuud akhraj ibnu maaja baa wariyey walaakina isnaadahu daciifun laakiin sanadkiisu waa daciif waxadiiu caliy almushaaru ilayhi xadiidka caliyi eenu soo ishaaray awalan markii u horrayso soo bilownayna akhrajahu طabaraaniyu baa soo saaray biisnaadin laysa bihi ba's sanadaan dhib lahayn buu ku soo saaray bal huwa daciifu liljihaanati walinqiطaac sanadkiisna waa daciif weeye alxaafid asakhawi baana sidaa ku daciifiyey oo yidhi jahaalaa ku jirta iyo inqiaacasna ma sugno xaafidku waa tasaahulay wa fiihi waxaa ku jira xadiidka cali alfaadun weedho hariibatun macno adag rawaytuha aan wariyey mashruuxatan iyadoo la sharxo la faahfaahiyey fii kitaabi fadli الnabiyi kitaabkii fadliga nebi maxamed sal ly slam ee uu lahaa liabilxasan ibn اlfaris halkaasaan ku faahfaahinay laakiin hadda waxay ka qusaya waa intan buuri waqad dakara shaaficiyatu shaaficiyadu waxay sheegeen fiqiyaadkooda ana rajula low xalafa hadduu ku dhaarto layusaliyanna cala اnabiy wallee waxaan ogu sallin buu nabiga afdala salaati salaad midda u fadli badan baa nabiga ku salinhaya wuxuu ku dhaartay oo baallaha ku gooya dhaar inuu nabiga ogu saliya salli ugu fadli badan waxay dhaheen salligee dhaartiisu ay ku fulaysaa salligee dhaartiisu ay ku fulaysaa fa ariiqu lbiri dhaarfurku waxaa weeye bay dhaheen jidkiisu jidka dhaarfurku waxaa weeye an yusaliya inuu ku saliyo cala nabi oo gu saliyay dhaheen shaafici allahuma salli calaa muxamadin kulamaa dakarahu daakiruun wasaha uu ka ilduufa can dikrihi alghaafiluun saasay dhaheen tana ogu camsan kulamaa dakarahu daakiruun waa loo fufuuqgoynhaya wasaha can dikri alghaafiluun qaala nawiy wuxuu ihi wasawaabu sida sawaabka waxaa weeye alladii kaasoo yambaqa ay habboontahay aljasmu bihi in la go'aamiyo an yuqaala in la yidhahdo salliga ugu fiicane dhaartooda ay ku furmi waxaa weeye allahuma salli calى muxamadi wcalى ali muxamadi kama sallayta calى ibraahim ayb kaas weeye lafdi aad ku ijtihaado oo kulamaa dakarahu daakirun wasaa can dikri alghaafiluun meeshaas waxba kama jiraan wey ka nabi maxamed wa khayruulhadyi hadyu muxamadi sal lay slam waqad tacaqabahu waxaa ka daba tegey nawowi oon daynin jamaacatu min almutaakhiriin caryaa hadloo badbaada weeye koox ka mida mutaakhiriintii dambe maxay yidhaheen bأnnahu laysa kuma jirana fi اlkayfiyatayn labada kayfiyaba tii ay wadaaduhu sheegeen ee allahuma sali calىa muxamadi kulamaa dakarhu tunawiyu sheegayba almadkuuratayn la sheegay maa yadulu wax tusaya kuma jiro calىa hubuuti اlafdaliyati fadli badnaansho inuu ku sugan yahay fiihima gudahooda min xayثu الnaqlu xagga soo raridda yacni xadiid sheegaya ma jiro sali nabiga loogu saliy waxaa u fadli badan allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamed wasallig ibraahimiga mana jiro xadiid sheegaya kulamaa dakarahu daakirun baa u fadli badan labaduba waxaa wey midna nabigaa yidhi midna wadaadbaa ku ijtihaaday wa amaa min xayu lmacnaa xagga macnaha haddii le keebaa cumuum ku jira falafdaliyatu fadli badnaashuhu daahiratu waxay ka muuqataa fi lafdi اlwali lafdiga hore ah kulamaa dakarahu daakir